Música kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya ka dhegeysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan oo maalnimo axada taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha nofembar sanadka laba qodobada barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona meydka wiilkii labaad oo ay khamiistii qaaday badda magaalada berbera oo goor goordhoweed la helay cabdisalaan cali oo kamid ahaa ciidamada dowladda dhowaana lagu xukumay dil toogasho oo saaki lagu fuliyey qisaasta wiil dhalinyaro ah uu dhowaantan uu ku dilay magaalada gurceel qodobada kale aad maqli doontaan waxaa kamid noqon doona dagaal dhex mara ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab oo ku dagaalamay magaalada buulamareer ee oo ka dhacay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose qodobada kale waxaa ka mid noqon doona mucaaradka puntland oo sheegay in madaxweyne deni uu qorsheynayo dagaal iyaga ka dhan ah dad badan oo ku dhintay weerar ay israa'il ku qaaday laba iskuul oo ku yaala koonfurta magaalada khaza hay-adda caafimaadka adduunkan waxaa isbitaalka ugu weynay khaza ugu jirtay inuu yahay aag dhimasho sidoo kale waxaad maqli doontaan hadalhayn ka dhalatay xulka qaranka faransiiska oo goolal gaaraya afar iyo toban uga badiyey xulka yar ee gibraltar la yiraahdo qodobadaas wixii kale nagu soo korra xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku maqli doontaan cabdulahi maxamed cali ee soo saare halkan idinkala socodsiinaya salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya mar ogaal anintaasi ku dhaafanaysa suxidaa furuu tahay barnaamijka meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaan tii ay daba socotaa taas ada waa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneera oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha halidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira maheli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftooda in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab horta sidiisaba loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku qasbanay maxkamadiisa u tegay ahlan sahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xiri ninka daba socdo cudurdaar ma lahan markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa haddii aan ku bilaawnana maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saakay waxa ay xukun dil toogasho ay ku fulisay cabdisalaan cali axmed oo ka mid ahaa ciidamada dowladda horeyna magaalada gurceel gobolka galgaduud ugu dilay wiil dhalinyaro ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa toddobaadkii hore waxay cabdisalaan ee ku xukuntay dil toogasho ah taasoo ah qisaasta wiilka dhalinyarada ah ee uu ku dilay magaalada gurceel waxaana soo qabashadiisa ay timid kadib markii ay dadaal xoogan ay u galeen ciidamada dowladda eh, gaar ahaana kuwa nisa iyo kuwa maamulka galmudug oo maalmo raadinayay waxaana arintaasi si adag uga hadlay odayaasha dhaqanka iyo guud ahaanba talisyada kala duwan ee ciidamada ku sugan deegaanada maamulka galmudug kuwaas oo sheegay in haatan kadib ama hadda kadib aysan u dulqaadan doonin in deegaanadaasi lagu dilo dad shacab ah ayna baxsadaan dadka falkaasi geysanaya golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliyana xalay waxa ay yeesheen kulan deg deg ah waxaana kulankaasi gabagabadiisa laga soo saaray warmurtiyeed xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa war kasoo baxay waxaa lagu sheegay in golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay yeesheen kulan deg deg ah kaas oo lagu meelmariyey hindisharciyeedka daddhigista iyo tirakoobka xaaladaha madaniga ah hindisa sharciyeedka daddhigista iyo tirakoobka xaaladaha madaniga ah ayaa muhiim weyn u ah ayaa layiri dib u dhiska iyo nidaaminta adeegyada daddhigista ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya shirka uu guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa warbixino ku saabsan amniga guud ee dalka looga dhageystay wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandhigga oo soo bandhigay halka uu marayo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab iyo sidoo kale howlgallada kale ee lagu xasilinayo dalka sidoo kale shirka golaha wasiirada ayaa looga hadlay tallaabooyinka ilaa iyo haatan la qaaday ee la xiriira gurmadka dadka soomaaliyeed loo fidinayo kuwaas oo saameyn xoogan ay ku yeesheen roobabka iyo daadadka ku fatahay qeybo kamid mid ah ee gobolada dalka waxaana la sheegay in arrintaasi dadaal xoogan laga galay dhanka puntland haddii aan aadnana ee dalada mucaaradka ee puntland ayaa waxa ay war ka soo saartay hadalkii kasoo yeeray madaxweynaha maamulkaasi puntland siciid cabdulaahi deni kaasoo ahaa in uu doonayo in isaga xukuumadiisa iyo mucaaradka ay iskugu yimaadaan miiska wada hadalka sidoo kalena ay isku gardhigtaan mucaaradku waxay sheegeen in arrintaasi ay soo dhaweynayaan oo ay diyaar u yihiin inay xukuumadda la fadhiistaan balse waxaay madaxweyne deni ay ku eedeeyeen in uu abaabulayo dagaal iyaga ka dhana ah. waxay sheegeen in ciidamo badan laga keenay dhankaas iyo eh, magaalada boosaaso kuwaas oo soo gaaray magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal sidoo kalena caasimad u ah maamulka puntland waxaana ay sheegeen in dhaqaaqaqyadaasoo idil ay muujinayaan in madaxweyne dani yemeni uu diyaar u yahay in uu dagaal u galo taas bedelkeedana uusan u diyaarsaneyn waqti xaadirkan in deegaanada puntland ay ka dhacdo doorashadii loo asteeyay in aysan waqtigeeda aysan dhaafin waxaa mucaaradka oo arrintaasi ka hadlaya hadalladooda ka mid ahaa mucaaradka puntland waxaan rabnaa halka inaannu ka soo dayno warbixinno warbixinadaasoo khuseeya shaqooyinkii ama jadwalkii ay hore u soo saartay dalladda mucaaradka ee puntland sidaan horeba u sheegnay shaniyo tobanka bisha ilaa iyo soddonka bisha nofembar waxaa noo muddaysnaa wacyigelin iyo inaan la kulanno qaybaha kala duwanee bulshada waxaanu aragnay oo la kulannay lixiyo tobankii bisha wafdi qurba jooga oo ka yimid dalka dibaddiisu reer puntland ah una yimi xaaladaha cakiran ee doorashooyinka wafdigaana waxaanu wada qaadanay wakhti dheer oan kaga wada hadlaynay marxaladda kala guurka runtiina waxyaalaha aynu xoogga saarnay waxaa ka mid ahaa nabadgelyada iyo in la helo doorasho laysla ogol yahay wakhtigeedana ku dhacdo waxaa kaloo aanu la kulannay guddiga odayaasha gobolka nugaal waanu la yeelanay maalintii shalay ahayd oo ahayd toddobiyo tobankii bisha iyagana waxaan aada ugu dheeraanay siday uh, uu yahay xaaladda dalku hadday tahay nabadgelyada iyo doorashooyinka soo socda iyo waxay ku saabsan yihiin guddidaana xalayto si fiican oo qurux badan ayuu noogu dhammaaday is-araggaygii waxaa kaloo noogu xigay sideed tobankii bisho maanta ahayd silcaawa wakhtiga ka hor halkan waxaa ka baxay si aad la socoteenba ururka dalladda bulshada rayidka ah oo runtii aanu wadaarsanay afkaar fara badan oo ku saabsan nabadgelyada oo ku saabsan doorashooyinka iyo siday ugu dhici lahaayeen wada ogol laysla wada ogol yahay iyagana runtii talooyinkii ayna siiyeen iyo kuwii aanu siinayba ee ku saabsanaa nabadgelyada iyo doorashooyinkaba iyagana meel fiican baanu isla dhignay waananu isla qaadanay waxaanu halkaa kaga wada hadallo weliba aada xoogga u saaraynay verificationka ay dowladdu ku samaynayso amniga dalka gaar ahaan magaalada garoowe inaanay haba yaraatee xagga dalladda wax nabadgelya darra ay ka jirin waxaa kaloo halkan rabnaa inaan u caddayno bulshada reer puntland dal iyo dibadba haddii aanu nahay dallada mucaaradka ah haba yaraatee inaanan xaggayga wadin wax amni darro ah ama khalkhalku keenaya nabadda wanaagsan ee ilaahay subxaana wa tacaala uuna siiyey in aanan doorna kulahayn nabadgelyana wadin waxaa jirta nabadgelyo xumo in aanan wadin noocay doontaba ha noqoto waxaa jirta warar badan ay dowladdu faafinayso oo la leeyahay dalladda mucaaradku waxay weerarayaan baarlamaankii oo xerar iyo waxyaalaha noocaasa ku mashquulsan waxaanu caddaynaynaa in arrintaasi wax kama jiraan tahay been tahay wax ciidana oo dalladdu ay leedahay oo meel u joogo ay cid ku weerarayso noocuu doonaba ha noqdee haba yaraatee ma jiro arrintaana waxaanu leenahay ku gam-a ku seexda waxa kale oo jira markaan taa ka soo noqdo dhinaca kale xukuumadda siciid cabdilaahi deni uu hogaaminayo waxay maalmahan ku mashquulsan tahay inay abuurto cabsigelin inay abuurto caburin in ay abuurto khalkhalgelin amni si loo yidhaahdo mucaaradka waxaa wada hadda waxaanu la soconnaa gaadiid dagaal oo gaadhaya tiro ahaan soddon iyo sagaal ilaa afartan inta u dhaxaysa inay ka soo baxeen magaalada boosaaso haddana ay joogaan magaalada qardho meelahay soo mareen iyo deegaankay soo mareen laga wada warhayo gaadiidkaasina uu yahay gaadiidka ay lahayd hay-adda b m b f ee uu maaraadku maalgeliyo horena uga qayb qaadatay dagaaladii uga dhacay boosaaso iyo garowe iminkana la doonayo in loo adeegsado inuu dagaallo kale uu ku horeeya madaxweynuhu annagoo cambaaraynayna weliba dowladda imaaraadkana u sheegaynaa in ay ka joojiso ciidamadeeda in ay dadka reer puntland horena ay dhib ugu geysteen inimkana inaanay marlabaad dhibaato u geysanin waxaa kaloo aynu la soconnaa in isla magaalada gudaheeda ee garowe in ay xukuumaddu gawaadhi ay hub saarayso habeen iyo maalina ay ridayaan hub ay ku tijaabinayso isla magaalada gudaheeda waxaynu la soconnaa in ciidamadii gobolka mudug joogay ee dadkii walaalaha shaqaaqadu ku dhex martay kala ilaalinayay inay uga yeedhay magaalada garowe soo galeen waxaynu la soconnaa in isla mudug ay uga yeedhay gawaadho ambalaasa iyadoo dadka u muujinaysa in colaada jirto waxaa kale oo jira ciidamadii kala ilaalinaya dadkii walaala ahaa ee sheerbay wax ku dhex maray inay ciidamadiina soo gelisay magaalada isla maantana ay sheerbay wax ka dhaceen waxaasoo dham waxay caddaynayaan inay xukuumaddu waddo amni darro ay ku samaynayso dadka shacabka ah ee nabadgelyada jecelleh taa haddii aan ka gudbo dowladdu waxay hore ugu baaqday wadahadal wadahadalkaasu ku saabsan in doorashada laisla ogol yahay ay dhacdo tiibaan weli ku taagannahay baaqii hore diyaarna waxaanu nahay inaan wadahadal ka gallo doorasho xilligeedii ku dhacda oo wada oggola ah. madaxweynuhu shalayto jeejees buu u lahaa wada hadal baanu ku ogola wada ogola isagaoo ka duulaya inuu dadka verification ku sameeyo mar labaad iyo mar saddexaadba wada hadalkaan ogollahay waxa weeye inay doorashadu xilligeedu ku dhacdo wada ogol la tahay lana helo gacan saddexaad oo dhexdhexaadisa mucaaradka iyo xukuumadda oo lagu kalsoon yahay ama ha noqoto beesha caalamka ama ha noqoto dadka reer puntland mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idin leeynahay shacabka reer puntland nabadgelyo ku seexda ku soo toosa xukuumaddana waxaan ugu baaqaynaa inay ka dayso nabadgelyo darrada ay dadka ku samaynayso wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaad dhegeysteen dalada mucaaradka puntland oo sidaad maqlayseenba ka digeysay dagaal ay sheegeen inuu abaabulayo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni waxaana deegaanada puntland si weyn looga dareemayaa khilaafka xoogan ee u dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka kaas oo ku saleysan doorashada puntland ee loo madalsan yahay iyagoo mucaaradku ay ku doodayaan in hanaankii hore ee xildhibaanada lagu laabto halka xukuumadduna ay sheegayso in la aadayo doorasho qof iyo cod ah wali waxaa dhegeysanaysaan qeybaha hore ee barnaamijka ogaalo idaacadda kulmi magaalada muqdisho idan kaga imaanayo markaan akhbaaraadka dunida kooda ugu waaweyn haddii aan eegno kana bilowno xaaladda magaalada khaza saacadihii ugu dambeeyey waxaa lasoo warinayaa in tobanaan ruux oo caruur u badani ay ku dhinteen duqeymo ay ciidamada israa'el ay ka geysteen laba iskuul oo ku taala koonfurta magaalada khaza iskuulka koowaad waxaa lagu magacaabaa alfaakhuura waxa uuna ku dhex yaalaa kaamka jabeliya iyadoona halkaasi ay ku dhaceen gantaalo ay soo galeen diyaaradaha dagaalka ee ciidamada yuhuudda waxaana jirta in iskuulka kale uu yahay midka ku yaalo taar al satar kaas oo isagana la sheegay inay ku dhinteen caruur badan oo halkaasi ku sugnayd sidoo kale goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in eh, ay arkayeen dadka ku sugan cisbitaalka al-shifaa oo cisbitaalka ugu weyn ee khazo ku yaala oo lagu qasbayo in halkaasi ay ka baxaan israa'iil waxa ay sheegtay in dhakhaatiirta iyo sidoo kale dadka bukaanada ah ay si iskooda ay meeshaasi uga tegi karaan oo aysan jirin cid khasbayso inkastoo amarka uu quseeyay iyaga xataa oo lagu amray in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan halkaasi hay-adda lankheyrta cas ee falastiiniyiintana waxa ay sheegaysaa in isbitaalka la yirahdo al amal eh, hospital oo ku yaala magaalada khan yunis la yiraahdo oo ku taala eh, koonfurta magaalada khaza ay tahay amaba uu soo wajahay cisbitaalkaasi koronto la-aan iyo sidoo kale biyeyari muddo lix maalin ay sheegayaan in xaaladaasi ay halkaasi ay cisbitaalkaasi uu ku sugan yahay waxaana uu qeyb ka yahay cisbitaalka al amal cisbitaalada ku yaala khaza kuwaas oo ay soo wajaheen xaaladaha eh, la xiriira koronto la-aanta iyo waxyaabaha kale asaasiga u ah nolosha bani-aadamka iyadoona mas-uuliyiinta hay-addan kheyrta cas ay sheegayaan inay u baahan yihiin in halkaasi E, gargaar deg deg ah lala soo gaaro waxay sheegeen in loo baahan yahay cunno biyo shidaal iyo sidoo kale daawooyin si loo badbaadiyo dadka halkaasi ku sugan ee ku waxyeeloobay duqeymaha iyo dagaalka tooska ah ee yuhuuddu ay halkaasi ay ka wado tan iyo horaantii bishii aynu kasoo gudubnay sidoo kale waxaa wararku ay sheegayaan in laba askari oo ka tirsan isra-el la dilay waxaana e, dilkaasi la sheegay inuu ka dhacay waqooyiga magaalada khaza isra-el waxay sheegtay in laba ka mid ah askarteeda lagu dilay dagaal ka dhacay koonfurta magaalada waa waqooyiga magaalada khaza waxa ay ku kala sheegeen magacyada labada askari benyamin mayer ali oo kow labaatan sano jir ah sidoo kale roy barber oo labaatan iyo sideed sano jir ah tani markii uu dagaalku bilowday isra-el waxa ay sheegtay inay ka geeriyoodeen askar gaaraysa saddex boqol iyo siddeetan askari waxaa ku jira lixdan iyo lix eh, dhimatay kadib markii ay yuhuuddu ay dagaalka lugta ay ku galeen magaalada khaza waxaana sidaasi laga soo xiganayaa waaxda gaashaandhigga ee israa waxaana israa-el ay sheegaysaa in ay diyaar u tahay in ay sii wado dagaalka tan iyo inta uu kasoo afjarmayo waxaana wararkii ugu dambeeyey ee haatan aan helayno ay sheegayaan in xaaladda ugu daran ay ka jirto cisbitaalada ku yaala magaalada khaza kuwaas oo wajahaya koronto la-aan iyo sidoo kale waxyaabaha asaasigu ah nolosha sida biyo iyo cunno waxaa u dheer dadka isbitaaladaasi ku sugan in aysan haysanin daawooyinka ay u baahan yihiin hay-adda caafimaadka dunida ee w h o loo soo gaabiyay waxa ay sheegaysaa in isbitaalka ugu weynay khaza ee al-shafaa la yiraahdo uu wajahayo xaaladtii ugu adkeed waxa ay ku tilmaamtay goobta isbitaalkaas oo ku yaala inay tahay goob dhimasho kulan deg deg ay iskugu yimaadeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa hay-adda caafimaadka ee w h o ayay ku sheegeen in xaaladda haddii aanan wax laga bedelin ay keeni karto in lasoo weriyo dhimashada tobanaan ruux oo halkaasi ku sugan tanii markii militariga israa'el ay gudaha u galeen cisbitaalkaasi waxaa laga deerinayay bukaanada halkaasi ku jira xaaladooda waxaana w h o goor sii horreysa ay ka digtay in israail ay beegsato goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin gaar ahaana cisbitaalada waxaa jira sawiro iyo muuqaalo laga soo duubay cisbitaalka oo muujinaya xaalado argagax leh waxaana hay-adda qaramada midoobey ee w h o loo soo gaabiyo dhanka caafimaadkan u qaabilsan ay ku waramaysaa in cisbitaalku uu yahay aag dhimasho taas oo suuragal ay tahay in waqti walba boqolaal ruux ay ku geeriyoodaan waxaa jirta tan iyo markii uu dagaalku u bilowday in bukaanada ugu badan cisbitaalkaasi la geenayay maadaama uu yahay kan ugu weyn ee halkaasi ku yaala iyadoona saacadihii ugu dambeeye la warinayay in ciidamada israa'el ee halkaasi ku sugan ay ku khasbayaan dadka shacabka ah iyo sidoo kaleba bukaanada halkaasi ku jira oo ay sii raacdo dhakhaatiirtaba inay ku khasbeeyeen in ay iskaga tagaan cisbitaalka oo ay baneeyaan iyadoona w h o ay sheegayso in arrimahaas oo idil ay yihiin dembiyo dagaal dadka xaaladooda aadka u daran waxaa lagu sheegay in ay ku jiraan ilaa iyo saddex boqol oo ruux oo la sheegay in ay xaalad daran ay wajahayaan taasoo ay suuragal tahay in daqiiqad walbaba ay u dhintaan w waxay hoosta ka xariiqday in daadguraynta lagu sameynayo bukaanada iyo sidoo kale dhakhaatiirta halkaasi ku sugan ay xaaladda uga sii dari karto waxa dalbatay in xabajoojin lagu dhawaaqo si eh, arinta ay wax iskaga bedesho sidoo kalena gargaar ay u helaan dadka bukaanada ah ee la tacaalaya amaba eh, waa dadka bukaanada ah ee duqeymaha israel kusoo dhaawacmay waxaa jirta in aqalka cad dhankiisa uu ka jawaabay warbixin uu qoray wargeyska la yiraahdo washington post taas oo la xiriirtay in isra-el iyo sidoo kale maraykankuba ay iska kaashanayaan sidii eh, loo xasuuqi lahaa dadka shacabka ee aan waxba galabsanin waxaana maraykanka dowladda maraykanka ay sheegtay in eedaasi ay tahay mid aanan waxba ka jirin ayna iyadu ay kasoo horjeedo in dadka shacabka la waxyeeleeyo waxay sheegtay in israel kaliya ay ku taageersan tahay in ay isdifaacdo oo ay kooxda argagixisada ay ugu yirto ee xamaas ay iska difaacdo tani markii qeyb ka mid ah kooxda xamaas ama ciidamadooda Eh, garab ka mid ah ay warar ay ku qaadeen israel toddobadii bishii oktoobar aynu kasoo gudubnay xaaladda ayaa isbedeshay waxaana tan iyo wakhtigaasi israel ay wadaa gumaadka ay u geysanayso dadka shacabka ah iyadoona duqeymo cirka ah iyo weerar dhulka ah intaba ku qaaday magaalada go-doonsan ee khaza yiraahdo waxaana afhayeenka aqalka cad ee mareykanka uu sheegay in ilaa haatan guulo waaweyn israail ay gaartay balse dhankooda aysan marna taageersaneen in dadka shacabka la waxyeeleeyo ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu oo dhankiisa hadlayay waxa uu sheegay in kaliya xabajoojin buuxdo oo ay ku dhawaaqaan ay suurtagal ku noqon karto in kooxda xamaas gebi ahaanba meesha laga saaro waxa uu sheegay in xamaas haddii meesha laga saaro amaba ugu yaraan ay dhacdo in awooddooda la wiiqo ayna soo daayaan dadkii afduubteen ay suuragal tahay in ay ku dhawaaqaan xabajoojin xamaas waxay gacanta ku haysaa boqolaal ka mid ah ee eh, askarta iyo shacabka israel oo ay ku jiraan dad kale oo ajaanib ah kuwaas oo ay qabsatay amaba ay soo qafaalatay wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar markii ay weerar ku qaadeen gudaha israel waxaana tan iyo wakhtigaasi xamaas dhankeeda ay wajahaysay eedeymo la xiriira in ay qafaalatay dad shacaba ah oo aanan waxba galabsanin weli barnaamijka ogaalo idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho idin kaga imaanay ee dhegeysanaysaan weli waxay noo soo socdo warar gudaha iyo dibaddaba ku saabsan balse markaan dhankii xubnaha haddii aan aadin waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saac qorwooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinayaa anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed waayahay ister waxaynu ku bilaabeynaa hadalheynta afar labaatanka saacaadka lagu hadalhayay ee eh, golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya xalay kulan deg deg ah yeesheen waxaana kulankaasi shir gudoominayay e eh, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamsi cabdi barre waxaana eh, kulankan uu ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo inta badan lagu hadlay arrimo kala duwan oo xasaasi ah ugu horeyn golaha ayaa shirkoodii eh, ku go-aamiyey in ay ku ansixiyaan hindisa sharciyeedka ee eh, dadhiska iyo weliba tirakoobka xaaladaha madaniga sharcigan ayaa muhiimad weyn u leh dib u dhiska iyo weliba nidaamka adeegyada ee daddhegeysta ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya intaasi kadibna waxaa shirka warbixino ku saabsan ammaanka guud ee dalka looga dhageystay wasaaradaha ammaanka gudaha iyo weliba gaashaadhiga oo soo bandhigay halka uu marayo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab iyo weliba howlgallada ka dhanka ah xasilinta dalka shirkan oo degdeg deg ahaa ayaa golaha wasiirada sidoo kaleeto waxaa looga hadlay tallaabooyinka ilaa iyo hadda la qaaday ee la xiriira gurmadka dadka ee soomaaliyeed ee saameeyeen roobabka wata daadadka ee ka da-ay qaybo ka mid ah gobolada dalka golaha ayaa ku aamiyey in si wada jir ah loogu gormado dadka masaakiinta ah ee fatahaaduhu ay saameeyeen istar dhanka kale cabdirashiid oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka dil toogasha ah ku fulisay cabdisalaan cali axmed oo dilay cabdulaahi cali maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa cabdisalaan cali axmed ayaa waxa ay toddobaadkii tegay ku riday xukun dil ah oo qisaasta marxuumka uu dilay kadib markii ay gacanta kusoo dhigeen ciidamada sirdoonka qaranka ee nisa iyo kuwa booliska magaalada gurceel oo maalmo baadigoobayay waa tahay hadalheyntii ayaan intaas kusoo gabagabeynayna haatanna dhanka iyo qormooyinka waayahay qormada ugu horeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sida tan suuratulfaatixa waxa ay kaa reebtaa carada alleh sidoo kaleeto suuradda yaasiin la yidhaahdo ama suuratu yaasiin waxay kaa reebtaa oonka ama haraadka maalinta qiyaamaha suuratu duqaan ama suuratu duqaan waxay kaa reebtaa dhibaatada maalinta qiyaamaha suuradda la yidhaahdo idaa waqaca mar walbo aad aqrisato waxay kaa reebtaa saboolnimada sidoo kaleeto suuradda tabaarak ama mulk waxay kaa reebtaa cadaabka qabriga suuratul alkaafiruun waxay kaa reebtaa inaad gaalnimo aad ku dhimato waa tahay qormada kale ee dhankeyga ayaa waxa ay tahay ama ay la magac baxday kakaca hurdada ka kakaca hurdada oo u damqada dalkan iyo dadkan idan baahan mustaqbalka ummadeed maanta waxaa lagu lamaaneeyay tirada iyo tayada dhallinyaradeeda ummad aan dhallinyaro aqoon leh u kicin meel uguma bannaana adduunka mana eedan doonaan naftooda mooye cid kale waa inayna abuuranaa aqli cusub iyo murti cusub oo la tallaabsanaya wakhtiga cusub inta laga abuuranayana waa inaynu helnaa niyad wanaag iyo kartida aynu kaga miradhalin karno dadaalkeena horumarineed waa inaynu baarnaa dhibaatooyinka eena haysta iyo xalitaankeeda oo waara tilmaam meelaha isbedelka looga baahan yahay waa inaynu mar waliba ka shaqeynaa wax abuurka iyo horusocodka waa inaynu diidnaa wixii qalad ah caadooyinka ina ragaadiyey ay ka mid yihiin qabyaaladda qaraabo kiilka eexda iyo fadhi ku-dirirnimada wakhtigeena inaga lumay waa inaynu raadinaa nidaam xal inoo ah oo looga tilaabi karin oo dhaamo kan aynu maanta haysano nidaamkaasi oo noqda mid ku salaysan cadaalad hamilooyinkiisana yihiin ciribtirka wax kasta oo xaaraan ah qormadan waxaynu soo xignay qof baraha bulshada ku soo galaa axmed cali u warbaahinta bulshadana dhegeystayaal intaan ayaan kusoo gabagabeynana hale kulanti anintaasi ku dhaafno xubinta bandhiga warbaahinta bulshada ay dhegeysteen oo qeyb ka ah barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye markana wararkii eh, kale haddii aan sii eegnona waxaa magaalada berbera ee somalilan laga helay meydka wiilkii labaad oo ay khamiistii aynu kasoo gudubnay ay qaaday badda magaaladaasi allah u naxariistay ridwaan mawliid iyo salmaan mustafa oo ahaa laba wiil oo dhalinyaro ah ayaa baddu ay liqday waxaana baadigoob loogu jiray tan iyo khamiistii aynu kasoo gudubnay ka hor inta aanan meedadkooda la wada helin dhanka beledweynena booliska magaalada beledweyne ayaa waxa ay mamnuuceen adeegsiga buundada ugu weyn magaaladaasi kadib markii ay bateen dadka ku geeriyoonaya taliyaha ciidamada booliska magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa uu arrintaasi uga waramay idaacadda kulmiye isagoona sheegay in gebi ahaanba ay mamnuuceen adeegsiga buundadaasi barnaamijyada idaacadda kulmihi waa salaamantiin waana dhowahay hadda waxaan ku sugan oo kaala hadli hayaa doondada norxawaad ayaan kaala hadli oo maanta doon ku qalidartay meesha leea dhagaxjibsi aan kasoo saar kasoo saaraynaa dad badan oo shacab ayay meesha kula otoontay mashoorka ayaa ka damay ilaa hadda waxaa ku jiri jirnaa sidaan usoo saari lahayn kuwo badanna waa soo saarnay marka halkan waxaan ugu digayaa dadka shacabka oo magaalada soo aada oo u badan dadka dhalinyarada waxaan ugu degayaa inayna usoo aadi karin laga bilaabo caawa inayna soo aadi karin magaalada beledweyne intii ay biyaha ay ku jiraan waayahay digniintan hore ma usoo saarteen mise eh, waa markii ugu horreysa ad soo saaraysaan digniintan eh, waa soo saarnay haddana waa soo saaren waan soo saar caawana waan soo saarnay ka waa soo saarnay eh, waxaan noo diyaarsan eedmo fara badan oo in ka shaqeeyaan biyaha agkooda aan rabno ayaan berri kusoo daadin doonaa marka reer beledweyne dadka eh, magaalada laba dhinac uu faxay dhanka galbeedka iyo dhanka bariga uu faxay waxaan u sheegaynaa in caawa laga bilaabo ayna soo aadi karin biyaha waaya marka dadku waxay rabaan sababta inaad u faahfaahisaan sababta bal u faahfaahi sababta markii aan u faahfaahiyo eh, dad badan ayaa ku laaday maalintii biyaha soo baxin maanta inta ka dhexeysa ku laaday maanta ugu dambeysay laba qofood ayaa ku dhimatay oo dhalinyara dadkana waa dadka ugu xooga badan dhaqo biyahaas jiiri karo waa jiiri karaan isle waa dhalinyarada dhalinyarada maanta ku laaanayso dadka marka waxaan u sheegaynaa maalintii biyaan soo baxeen iyo hadda inta ka dhexeysa waxaa ku dhimatay dhowr iyo toban qofood afar iyo toban qofood ayaa ku dhimatay mana aqbali doono laga bilaabo caawa ma aqbali doono shacaba oo magaalada gudaheeda adeegaan usoo doonanayo waa soo aadayaa iyo waxbaan kasoo qabsan lahaa iyo waxaas ma dhici doonaan caawa amar cad ayaan meeshaan ka bixinay ciidamaduna waxay ku amran yihiin caawa laga bilaabo qofkii shacab oo eh, wadada laga galo magaalada soo istaago oo yidhaahdo gudahaan u socdaa inaysan eh, ciribka duudigana ay qartaan ay geeyaan sidii loogu talagalay waayahay dadku nolol ayay u baahan yihiin marka xaggey u raadsanayaan waxyaaba ay isticmaali lahaayeen haddii magaalada eh, laga hor istaagin ay galaan dadka noloshooda waxay magaalada gudeeda waxay looga baahan yahay waxa shaqeeyo dooman fara badan ayaa shaqeeyo doomankaasa dad yar loo saaraa lagu adeeganayaa doomankaasaa keenaa hadda haddana raasin maba laga soo qaadayo magaalada gudihiisa oo magaalada hadda raashin anta laga soo qaada banaanka lagun lama dahaayo baqaaraha banaanka ku yaalo banaanka waxaba laga iibsan karaa dadka hadda magaalada ku la-aan ah oo maalin walba ku dhimana waa dad iska socdo oona hadda wax shaqa aan u socono iska endheendeyni waa soo dabaalana iyo waxaas wa waayahay cabsi miyaa jirta marka buundada inay go'do ah oo dadka aad oga digaysaan wallaahi buundada eh, cabsi badan ayaa ka taagan eh, buundada cabsi badanaa ka taagan waxyaalaha aan hadda u joojino dhaqdhaqaaqooda buundada kuka marka dadka shacabka oo sugan eh, ceel jaallo iyo nawaaxideeda kusugan ilaa dadka dhanka galbeedka kusugan waxaan u sheegaynaa laga bilaabo caawa caawa saacadda aan kula hadlayo waan taaganaha boondada madaxwaalaan ku taaganahay dad ayaan badbaadihaynaa laga bilaabo caawa in la soo karin magaalada gudaheeda inti ay biyaha ka socdaan waayahay maalmo ka hor eh, dad ayaa la waayay oo biyuhu ay qaadeen dadkaasi xaggee ay ku dambeeyey nololii geeri wala wa hadda aan ka tegn ka digayna waayo dadkii eh, meeshaas lagu waayay qaar badan ciidanqeyda laga soo saaray qaarna ilaa hadda waa lagu laayahay jiritaan ayaan ku jirnaa marka eh, dadk hadda maanta ugu dambeysa laba qofood ayaa ku dhimatay leyskooda ayaan kasoo saarnay dhimashadu afar iyo toban bay mareysaa mana aqbali doono mana yeeleyno in qof dambeo shacab magaalada gudaha usoo galo ma aqbali doono waaya biyaha magaalada oo dhan ayay buux dhaafiyeen mise xaafado kooban ayay ku egyihiin magaalada beladweyne biyaha waa fidneen meel ay dhaafeen ma jiraan wax xaafad liidaan ma jiraan magaalada hal guri kama banaano labada eh, galbeedka bariga dhagaxa laga degan yahay adigaba sida ashuur qabto eel gaalle iyo dhaga kaba iyadana laga degan yahay dhagaxa labadaas meelood bisa ka banaan oo dhagaxa magaala ma banaano magaalada soaal kuma taalo yubiya meeshaan ku yaalo magaalada yubiya isku dadka shacabka ka waasooba magaalada soaadaan waayahay amarkan hadda haddaad caawo soo saarteen waa amar culus hadii dadku ay qaadan waayaan maxaa idiin qorshaysan walahi eh, annaga waxaa noo diyaarsan ciidamo fara badan ayaa noo diyaarsan magaalada labaad shacb baan ugu daadanaynaa ka celinaynaa eh, qofkii isku dayan oo awood ku daranay gacan bir ayaa lagu qaban doonaa fariinta shacabka magaalada balweyne waxaan u dirayaa fariinta aan siinayo waxa weeye inay ka waantoobaan magaalada gudaheeda sababtoo ah dadkii maalin walba maxnadaro ayay ugu dhimanayaan biyaha gudahooda kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha eh, ciidamada booliska waa taliyaha ciidamada booliska ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo sidaad maqleysiinba ka hadlayay inay mamnuuceen gebi ahaanba adeegsiga buundada ugu weyn magaaladaasi kadib markii ay bateen dadka halkaasi ku geeriyoonaya eh, haddii aan wararka la xiriira eh, roobka iyo daadadka ku rugmanaya qeybo badan oo ka mid ah wadamada geeska afrika aan si anbaqaadnane roobab mahigaan ah oo la xiriira duufaanta alnino ayaa waxaa la sheegayaa in si weyn looga dareemay wadamo badan oo ku yaala galbeedka iyo geeska afrika waxaana arintaasi ay sababtay in boqolaal kun oo ruux ay hoy la-aan ay noqdaan wadanka kenya waxaa la sheegayaa in tirada dhimashada ay fatahaaduhu ay gaartay ilaa afartan iyo laba qof iyadoona laga baqayo in tiradu ay waqti walba ay kordhi karto daadad iyo dhulgo ayaa waxa uu ka dhacay wadada tareenka ah ee isku xirta magaalooyinka nairobi iyo sidoo kale mombasa taas oo keentay inay qasab noqoto in la hakiyo adeegsiga xamuulka ee tareenada sida ay ku warameyso waaxda tareenada ee wadanka kenya sidoo kale wadadan tareenka waxa ay shixnado u maraan wadamo ay ka mid yihiin ruwanda uganda iyo sidoo kale suudaanta koonfureed iyadoona eh, ah ee roobabka mahigaanka ah ay ka da-aya qeybo badan oo ka mid ah geeska afrika la sheegayo in saameyntoodu waqti xaadirkanba la dareemayo soomaaliya gobollo badan oo ka tirsan waxaa xakaday isku socodka dadka iyo gaadiidka iyadoona ay ugu daran tahay eh, deegaanada maamulka jubbaland gaar ahaana gobolka gado oo magaalooyinka ay ka mid yihiin baar dheere iyo luuq maalmihii ugu dambeeyeyba laga soo warinayay in halkaasi ay ka jirto xaalad adag oo la xiriirta roobabka roobabka mahiigaanka ah iyo sidoo kale fatahaada uu sameeyey webiga juba finland iyo ruushka waxaa ka dhex oogan xaalad eh, cakirnaan ah amaba dhanka siyaasadda ah iyadoona ay ruushku la sheegayo in dad muhaajiriina ah uu kusoo fasaxay xadka uu la wadaago wadanka fiinlan finland arrintaasi si adag ayay uga hadashay iyadoona sheegtay in xirtay eh, xadka ay la wadaagto ruushka arrintan waxay ka dambeysay kadib markii ay finland ay heshiis dhanka milatariga ah ay la gashay dowladda mareykanka taas uu si adag uga soo horjeeday ruushka maadaama ay deris ay yihiin waxaana jirta in haatan dowladda fiinland ay ku eedeyneyso ruushka in uu wado abaabul la xiriira in dad badan oo muhaajiriina uu halkaasi uu kusoo fasaxo waxaana la sheegayaa in maalmihii ugu dambeeyey muhaajiriin gaaraya ilaa iyo saddex boqol oo ruux oo soomaaliba ay ku jirto inay gaareen wadanka fiinland balse aqalka kremlinka waxaa uu beeniyey in arintaasi uu isaga uu ka dambeeyo oo dadkaasi muhaajiriinta ah uu ku fasaxayo wadan kala yiraahdo ee eh, fiinland ee eh, ka tirsan yurub Eh, dhanka hadalheyntana waxaa ugu hadalheyn badan eh, gaar ahaan ciyaaraha xulka qaranka faransiiska oo ilaa iyo afar iyo toban gool kula durduriyay xulka yar ee gibraltar la iyadoona goolashaasi afar iyo tobanka ah saddex kamid ah uu dhaliyay ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda b s xulka qaranka faransiiska ee imbebe la yiraahdo saddexda gool mid kamid ah waxauu ahaa rigooro halka labada kalena uu caadi u dhaliyey ciyaartooyda kale ee goolasha dhaliyay waxaa kamid ah eh, fovana rabiot dambela iyo juruu oo isaga laba gol dhaliyey daqiiqada isku xigo waa daqiiqadii siddeetan iyo sagaalaad iyo daqiiqadii sagaashan iyo koowaad waxaana arintani hadalheyn xoogan ay ka dhex abuurtay baraha bulshada gaar ahaana dadka ciyaaraha xiiseeya ayaa waxa ay sheegayeen in sidan oo kale ay la filayey inay ku dhacdo xulka qaranka soomaaliya oo dhowaantan la ciyaaray xulka dhigiisa ee algeria balse arrintii sidaasi maysan noqonin oo soomaaliya waxaa looga badiyey saddex iyo hal oo weliba lagu ammaanay in ay difaac wanaagsan ay sameeyeen eh, taasna ay keentay in aanan guulal badan laga dhalin maadaama soomaaliya aan looga baarin ciyaaraha dibadda inay guul ay kasoo hoyso saacadda kow iyo tobankii baraqnimo ayay tilmaamaysaa aan dib idiin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka waxa ay dil toogasha ay ku fulisay cabdisalaan cali axmed oo ka mid ahaa ciidamada dowladda horeyna magaalada gurceel ee gobol galgaduud ugu dilay wiil dhalinyaro ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa toddobaadkii hore ku riday xukunka dilka ah kaasoo ah khisaasta wiilka dhallinyarada ah uu ku dilay magaalada guruceel iyadoona arintani ay dadka ku dhaqan deegaanada galmudug ay si weyn usoo dhaweeyeen ayna sheegeen in ay hakin karto dilalka micno darada ah ee dadka shacabka lagu geysto ee deegaanada maamulka galmudug dallada mucaaradka ee puntlandna waxa ay ka digtay dhaqdhaqaaqyo ay sheegeen inay wado xukuumadda puntland gaar ahaana madaxweyne siciid cabdulaahi deni taasoo ay sheegeen inay tahay abaabul dagaal waxaa laga dareemayaa magaalada garowe ee xarunta u ah maamulka puntland in dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda waqhti xaadirkanba ay ka jiraan saacadihii ugu dambeeyey mucaaradka puntland waxay sheegeen in magaaladu ay soo gaareen ciidamo badan oo ka yimid dhanka magaalada boosaaso iyadoona magaalada la sheegayo waqti xaadirkanba inay ku sugan ciidamo taabacsan mucaaradka iyo kuwa dowladda oo wararkii ugu dambeeyey waxaaba sheegayaanba in goobaha waxbarashada iyo sidoo kale goobaha ganacsiyada qaarkood la xiray iyadoo laga baqayo in ciidamada iska soo horjeeday ee magaaladu ku sugan ay wakhti walba isku dhici karaan siciid cabdulaahi deni shalay waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in mucaaradka uu la fariisto miiska wadahadalkana ay wax walba ay ku xaliyaan balse mucaaradku waxay sheegayaan in arrintaasi ay diyaar u yihiin balse dhanka deni aysan suurtagal ka ahayn waqti xaadirkan waxa ugu weyn ee laisku hayana waa khilaafka la xiriira doorashada oo ah in waqtigeeda ay ku dhacdo oo sida mucaaradku ay ku doodayaanba dib loogu laabto hanaankii doorasho ee labaatankii sane ee ugu dambeeyey puntland ay kusoo dhaqmaysay oo ah in xildhibaano lasoo doorto kadibna madaxweyne ay doortaan halka xukuumadda deni uu hogaamiyana ay ku doodayso in doorasho qof iyo coda la aado booliska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraanna waxaay mamnuuceen adeegsiga buundada ugu weyn magaaladaasi kadib markii ay bateen dadka halkaasi geeriyoonaya fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle ayaa waxa aysan suuragal ka dhigeen in buundadaasi sidii horey loogu adeegsan jiray oo kale loo adeegsado iyadoona maalmihii ugu dambeeyey soo warinayey in dad badan halkaasi ay ku geeriyoodeen taliyaha ciidamada booliska ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo warbaahinta kulmiye la hadlayeen waxa uu sheegay in arrintaasi gebi ahaanba ay joojiyeen kadib markii ay soo gaartay wararka la xiriira in dad badan halkaasi ay ku dhinteen magaalada berbera ee somalilan waxaa la sheegayaa in laga helay meydka wiilkii labaad oo ka mid ah laba wiil oo dhalinyaro ah oo khamiistii aynu kasoo gudubnay ee qaaday badda magaalada berbera laaw xariistay labada wiilba waxaa lagu kala magacaabayey ridwaan mawliid iyo salmaan mustafa waxaan maalmihii lasoo dhaafay laga baadigoobayay badda magaalada berbera oo liqday dhanka caalamkana khaza waxaa lasoo warinayaa in tobannaan ruux ay ku geeriyoodeen kadib markii ay ciidamada yuhuudda ay duqeeyeen laba iskuul oo ku yaala koonfurta magaalada khaza labada iskuul oo halkaasi ku yaala ayaa waxaa la sheegay in caruur badani ay ku geeriyoodeen iyadoona xaaladda magaalada khaza ka jirta wakhtiba wakhtiga ka dambayso ay kasii darayso hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o na waxa ay sheegtay in cisbitaalka ugu weynay khaza ku yaala ee lagu magacaabo cisbitaalka al-shifaa uu noqday aag dhimasho wakhti walba tobanaan ruux oo bukaana oo halkaasi ku jira ayaa ay geeridoodu ay halis tahay iyadoona waqti xaadirkanba la sheegayba dad badan in halkaas ay ku geeriyoodeen waxaana jirta in ciidamada israa'el ay maalmihii aynu soo gudubnayba ay gudaha ugu jiraan cusbitaalkaasi oo ay ku eedeeyeen kooxda xamaas inuu ahaa gabaad waxaana jirta in arrintaasi xamaas dhankeeda ay iska fogeysay balse waxaa lagu tilmaamay xaalad halis ah in cusbitaalkaasi weli ay ciidamada israa'iil ay ku jiraan iyagoona ku qasbaya dadka shacabka ee halkaasi ku jira bukaanada iyo sidoo kale dhakhaatiirtaba in ay cusbitaalka ay iskaga baxaan sidoo kale dowladda mareykanka waxa ay sheegtay amaba ay iska fogeysay eedeymo loo soo jeediyey oo lagu daabacay wargeeska washington post kuwaas oo la xiriira in israa'il ay ka caawiso sidii loo gumaadi lahaa dadka shacabka maraykanka waxa uu sheegay in israa'il uu ka taageero keliya dagaalka ay kula jirto kooxda ugu yeero argagixiso inay tahay ee xamaas kuwaas oo uu sheegay in wixii ka dambeeyey toddobadii bishii oktoobar ee dagaalku ay garab ka tirsan xamaas ay ku qaadeen gudaha israa'iil in taageerada israa'iil ay siinayaan ay kordhiyeen balse waddamo badan oo caalamka iyo heedaha udooda xuquuqda aadanaha ayaa maraykanku waxay ku eedeynayaan inuu garab taagan yahay israa'iil sidoo kalena uu ku taageersan yahay dagaalka iyo sidoo kale gumaadka dadka shacabka ah loo geysanayo kuwaas oo qodobada uga weyn ee ogaalka ku jira baraqnimadan yabilanay baaqa soo bixiyo bayaanka laysku raaciyo farxaddii baryahaaniyo idaacadda kulmihi magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegeysanaysaan markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaanay waa ogtihiin suuqi xamarweyne waa gubtay suuqi kismaayona waa kii guba jiray kii wajaale waa kii gubtay kii jigjiga waa kii gubtay kii hargeysee waaheen waa kii gubtay kii boosaaso waa kii gubtay bakaaranahe waa ogeedeenoo lamaba tiri kara intay gubatay jawhar iyo banaadirna waa ogeedeen mugga anigu waxaan la yaabanahay soomaalida dhammaanteed suuqeedeyra waxa guba hamiinkay sabdiga tahay waa su'aalayaa garan war cabdullow siday aniga ila tahay waa sirdoon shisheeye ah iyo howl siyaasada war gorgarow siday aniga ila tahay cadow soofka xooliyo saanadeenna necib ah. taraqayna war siday aniga ila tahay sawirada khataraha le ma saadaalinaysa ee ummaddu way iska socotaa waar siday aniga ila tahay waa su'aal daaweynoo madaxa daalinaysa war kalemaanay anugu waa yaabooyaaye hamiin jimca siibaxooyo sabtina ou soo galooyo kuwaa guba suuqyadeenna waxay u socdaan kollayto inaan ka saboolna maalkee soomaalay taa ogaada war aniin islaana male awsoori eed baan kuhuma sababtahaa sida leeh saadirkay sidii isfadaha suubiye war amuurtan dad baa wade anugu waxaan kula talila dhiga dabka dhiga dabka dhiga iska dhiga war dabkaada dhigalete hoolaka dheeradoona walan dhimide hoolaka dhowaadona walka dhimide nabee kale maanay soomaaliyed inaad tihiinaan hubaa sababtoo ah soomaalidu dhibay iyadu isu geysatay ay cid kale ku eedaysaa maalin alla soo geliyo haddana dhammaantiin hal qofoo ay sartu ka qurunsan tahay sheegay idinkuma jiroo meelo kalead xagxagahaysiine runta aan idin sheegay soo dhowaadha meel kalena loo kagama imaanay horta suuqyada soomaalidu isticmaasho isku raranaa maaro looga waaye hal jidoo bannaan oo loo mara xataa waa laga waaye sababtoo ah jiingad isku wada xiranay naqdeen meel kasta hal meel haddii deb yaru ka kacana meel kastow gaaraa midda kale lagama taxadiro shidaalka iyo sheaha waa laysku agadaa burjikada iyo baasiinkuna isku meelay noo yaalin waxa fiilo koronto ku soo wada raaracana waa aragteen debkumugow bilowdana isku rarantaas meel baabuurka soo galaa la waayaa hadda hal guri dabku haddou ku ekay inta meel laga soo gala la raadihayaa suuqoo dhani huf naqda muga anigu waxaan qabaa masiibo aan ununku sabab u nahay cid kale inaan lagu eeday sababtoo ah ninkii warka bilaabay wuxuu yidhi sirdoon shisheeyaa ka dambeeya suuqa gubashadiisa waradda maxaa ku cadaynaysaan inaan sirdoon ka dambayn warnimayow runta aan isu sheegnay burjakada iyo baasiinku intay isu kaanna ag yaalliin oo korontada iyo alwaaxa iyo jiingaddu iskugu kaanya ag dheggan tahay cid kale yaanaan eedaynin war gabdhaha eedda ka daaya markay burjukada ka tegayaan dabka way magmaagaani war hortilanshidaalgadawshaaanhaadakore shaadani ninkii moodayow shaahu waa lacag warbow hadda suuqu intuu jingal isku raran yahay jid loo marana aanu lahayn cid kale yaan lagu eedayn war waxaa la yidhi gacmahooda waa sababsadaan duul garaad yari war wixii dhacay waa dhaceen xal baa la rabaaye waxaan oran lahaa suuqlayda soomaalida dariiqyada fura marka aad meheradda xiraysoo ka rawaxaysana korontada iska demi waar somalilan warkama haysaana suuqii waa heen casriya baa loo dhisayaa jidad waaweynna waa loo sameeyey hadda quraanju ay ku quusa weeye war waxaa kaloo la yidhi isku raranta suuqyada noqdoo surinka loo diiday markii uu sunaamigu kacoo holacu saameeyo saaciidaad inaan lagu tarayn suganti weeyaane hadda sidaa ma isku dhaantaan waxbaad sugorduhaysaan war anugu waxaan goob joog u ahaa suuqa bakaaro oo sanadkii laba jeer gubta laakiin waagii dambe markii jidad loo bixiyey sarihiina ku bateen sidii hore waa dhaamaa marka halkan waxaan u arkaa suuqyada jidad waaweyn in loo sameeyo isku raranta iyo jiingadaha iyo alwaaxdana laga dhaafo war waxba adinkoon daalin masar balanka suuqyada dowladdaa laga rabaa warba war suuqa gubtay xarunta dowladda hoose laba tallaabay hadda u jidhay alla bashiir bashiirow xamar kala baratay war madaxweyne deniyaaba degmada howlwadaa ku dhashay war madaxweyne muuse bixiba baydhabuu ku aroostay horta mooradii furunlan welba ka haroodareed mehniin tarhiili war kalemaali adinkoo war ku daalin dabkoo holcayaa gudoomiyaha gobolka banaadir suuqa yimid wuxuuna yidhi dabku meeshuu ka bilowday ma dhaafeene suuqaa meel laga soo galan la waaye yahay wuxuuna yihi shirkadaha korontada waan la xisaabtamaynaa aryaadhaha horta deb muuse maaxaayow ka bilowdaa la yidhi wah cabdulla buulu maaxaay iyo xamirweyne iska galay now war muuse bixi suuqiina maxaa ka khuseeya war kalamaanee dadaan xishoon oo meydadka baartaa jiree suuqii dadka masaakiinta ay ku hantida beeleen dad tiro badan oo tuuga oo billiqaysanayaa laga dhex qabtay qaar ka midana waa la soo bandhigay aryaa gorgorow saad balaayada u tirisa inaad wax ka tiqiinaad dhici kartee berrina markhaati iyo dhaar in lagaa soo dalbaad dhici kartee warba maxkamad ummaddaa laga wacay warayaalmahanba jeelka uu kuwar ciyaarayy wow haddiwaatii layidhi waa sheegaa ma dhaafto war anigu waa ogaa inuu fartaw doono qoro war anigu kaleyba meesha laga helo waa aqaanaa aryaadhaha samigee cabdullahna wuxuu yidhi how idhaaro amba dheeftiken qof la dhaahay warwow dhamees idhaaro amba dheeftiken qof la dhaahay warwow dhamees war soomaali maryooleyey weligiina waxa dhexdiinnaa ku meeraysataane cayaartoydii soomaaliya iyo jabuuti waxay la kala cayaareen saareen masar iyo aljeeriya tay ku dhigeenna waa la yaabay masar jabuutiyaa ku durdurisaoo lix iyo eber oga badisay aljeeriyana soomaaliya ku tumatoo saddex iyo hal oga badisay oo adiga falanoo kilib qaldana daawatay waa jabuuti wax lix iyo eber masar uga badisay war ciyaartoydii masar ee maxamed saalax kamid yahay hadday lix ka badan ka dhili waayeen jabuuti inay ayagu lix ku badisa miyaysan u dhigmin urbaw ciyaartooygai aljeeriya hadda caalamka ka ciyaari jirdhay haddii soomaaliya hal gool ka dhalisay iyagoo gurigoodii jooga hadda saddexdooda maxay sheegi kadhaa dowladdu waxay balaayo ku dhigtay ciyaartooygii goolka aljeeriya ka dhaliyey isla markii ay isku qabsadeen qabiilka uu yahay wargabadhii gabadhii soomaaliyeeda naadiye maxamed ee gobolka minnesota degmo ka mida ah duqa magaalo ka noqotay afar xalfadooday maraysaa oo qabiilba mar u dhigayo qolo kastaana inay ayaga tahay ay sheeganayso weliba qola waa xanaaqayno waxaa la yidhi dhaarku kabisaa laynka rabaa wartaas unuwasha ka magajaro hafladieenna tagamangaabiyahayn warwar mahaysaana ciyaartooyga reer masar ee maxamed saalax oo qiimaha uu suuqa ka joogaa yahay milyan siisankan horyaalka brimier liiga la dheelay labiyo kulan keligiis dhaliyey toban gool afarna caawiyey oo ku guulaystay xidiga bisha brimier liiga haddii uu wiil jabuutiyaanhii ka jebiyey iskoorkii xanaaqla'aanta masar in laga adkaaday miyaan idin caddayn waar horta ciyaarta lagu macsuuman miyaa qurbow madaxweyne deni imaanaadka mar lagu cadsumaayey waa qudbeeyey wuxuuna yidhi mucaaradku hadday hadal doonayaan gogol baan u dhigahayaa ciidamadii dagaalamada jimcale hogaaminahayana waan cafiyey buntland hata dimuquraadiyaddeedu waa soconaysaa hadda ceeb wey dad karana ma nihin namana kala qabato dhismada iyo waxgaradku hadda inayna soo dhex galaana diyaar baanu ahay haddaba horaan u ogeyno buntland iyada arrimaheeda xallisatee kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay madaxweyne deni hadda ka wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo tanaasulka uu sheego marka horuu wadda xihan maraa markuu derbiga soo taabtana wuxuu yidhaahaa waa tanaasule marka hadda deni qudhiisu ma soo taabtay warbowa tanaasul badanaha runtaa weeye waar muuse bixiba tanaasul ka badisaa jirto markuu derbiga soo taabta buu go'aan beelada aqbalay war anugu waa iyaabaye ilan derbiga siyaasadda lama dardari karo war aanal walmooshiid ilankii shaftaal waalan soohongaha reebasaleeri war madeeyow lafta garan garalcinta rasuulka rabtaahi ma jirto sababtoo ah asagaa daadqaadi rabaa madeeyow madeeyow muxuu yidhi muuse biixi war cabdulow heeskaas mashillaa waa qaaday war anugu waa hubaa heestaas inuu nuura laxmeeye andi laxankaas lifikri ayaatan dega batay nin looga dhiiji hayoolin dhaydowliisayay xowluula in looga dhijihayo lin dhaydowlisayay xowluula war kalemaanay war ma waxaan aad uga carooday taliskii boliiska oo wada jooga oo amisom waraaqadaha eforka layidhaa guddoonsiinayso marka yaabaya ma waxaan gaarnay heer aan warqada iibsan weyno war soomaalidu wax walba in macaawino lagu siiyay rabtaa war waxaad barataa waa baaska baa layidhi warba madaxweyne xasan sheekh ingiriisku aada hayaabaa la yidhi war kalmaanay war ma maxkamadda ciidamada waxaa la soo taagay koox shirka ah oo dadka taleefoonada ku dhici jiray askarigu jiranaysaa ma fal samaynayaan oo nambarkaaga haddaad u sheegta ka shubinaya taleefonkaada wixii ku jira marka waxayba wax shubtaanba eh. shuutaa ka shubaya markaan war waxaa kaloo hore loo yidhi eh. shuuta nimuu maxkamad saaraya waa shigshigaya war shuuta wuxuu yidhi eh. saaxiibkay markaan toogashada ku xukumayey saaxiibtinimadaan ilaalinahayy warnamiyaha guddoomiyaha gobolka banaadir madaale sidii umurfinish ama aayado qur'aanka fadwoodii wali eray haljid oo unu dhisnay walnagadii ma jiran muqdishodhatiya meelbiiyaalangna ma jiran roobka caalamka kagayli in malni eeday koro warbawasaaka waxaan daawanayay ciyaal eh. ku dabaalanaya balilaamiga dhexdiisa ka samaysmay eh. waxayna qaadi hayeen eh. webiyada madaalaan u dabaalahayna webiyada madaalaan u dabaalahayna waxaa dhegaysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacada kulmiye guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo barnaamij midkaan lamid ah inta ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo أرشد كون كل كشيت كاتيو هيبة دمر بوايا إبكو ديقو إبكو ديقو indhahaa ku toogsada qalbiguna kasii daran indhahaa ku toogsada qalbiga kasii daran hoy hoy qalbiga kasii indhahaa ku toogsada qalbiguna kasii daran indhahaa ku toogsada qalbiguna kasii dar abaayoy qalbiga ka sii dara dala iyo hawdo daruuru ku hooreen doogiyo dureemada badhna daafta jooga dadabsanoyn dumarkuna ayaanta caqal dadabsanoyn weyn cawayskii gabdho timaha loo dabay dabadeed cawayskii gabdho timaha loo dabay marsanaayo diibkii dirac kama helaaniyo dharka diiqa geliye saddex qaydi lagu diday raggi loogu dawbalay durbaankaw garaaceen qaar baa nuxnuxaan dibnahan iyo goortii la kala diday nuxnuxaan dibnahan iyo dhaafayn dushoodana hoy hoy lagu kala dambeey ayaad leedaaye adebaxsanaatide doq hadiad leedahay adebaxsanaatide degmoya kugeey abbaayoy kusoo daawodsiya Dios leedahay cadabaxsanaatide doqadeed leedahay cadabaxsanaatide degmaya ku acaalka dhaafne dusha ceeri gaabiyo dayaxadaagteede ciyaara dad bowbogiyo ay ku dambaysa bareedo duxadii nugaal iyo haradii danooday dafka tahay xareedii xoolu durduurteen dar ilaahay beeshuna u ducaysanayso daristuba ayaanta ilaynay daymada u baane dibad aadimayno waan helna dahabka dad kulama wadaage dalaalkeenna fara badan dalxiisa aadu aad dohadii ad leedahay caddi baxsanaati haddii aad leedahay caddebaxsanaatide degmaya ku gey abaayoy ku soo daawatay